aley raxmat lah abarna axmed ibn iqdaam saduqun saduq wey waa reer basra qaala xadaanaa zayd ibnu zurayc waa iqatu habt qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi almascuudiy waa saduuqun ikhtalata biaakhirihi uu isku dardarsamay xilliga dambe qaala anba'ani yaziid alfaqiir yaziid ibnu sahiib alfaqiir waa iqa annahu yaziid samic wuxuu ka maqlay jaabir bn cabdillahi buu ka maqlayy ka maqlay radia allahu tacaala canhuma qaala inuu yihi jaabir bn cabdillaahi kunnaa waxaan ahaynay maca rasuulilah rasulka al ayaan la jirnay sala allahu calayhi waali wasalam fauqimat isalaatu salaaddii ayaa la aqimay salaada la aqima waa salaat alkhawf dabcan waa yahay fauqimat isalaatu salaaddii khawfka ayaa la aqimay faqaama rasuullah nabiga al ayaa istaagay sala allahu calayhi waali wasalam waqaamat waxaa istaagtay khalfahu nabi gadaashiina aa'ifatun koox oo saxaabada ka mid ah ridwaan llahi tacala calayhim ajmaciin wa aa'ifatun kooxna muwaajihati alcaduwi cadowga ay ka horjeeday oy waardiye ka haysay qiblo gaf ayayna xaaladda ahayd fa sallaa wuxuu dujiyey biladiina kuwii khalfahu nabi gadaashii ah rakcatan iyuu dujiyey wa sajada bihim wuxuu la sujuuday sajatayn laba sujuudood uma intaa kadib inahum iyaga inalaquu way dhaqaaqeen way tageen kuwii halka la tukaday way dhaqaaqeen faqaamuu waxay istaageen maqaama ulaaika kuwaas booska ay taagnaa ee ay istaageen aladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen fii wajhi caduwi cadowga wejigiisa taagnaa wa jaaad kadibna waxaa timid tilka aa'ifa kooxda ayaa timid oo xagga taagnayda waardiye haysay fasallaa bihimna wuxuu dejiyey rasul rasulka sl sl rakcatan hal raka ayuu dejiyey wasajada bihim wuuna la sujuuday sajatayn laba sujuudood uma intaa kadibna ina rasuula rasulka sl slm sallama wuu salaama noqsaday fasallama waxaa salaam noqsadeen aladiina kuwii khalfahu gadashi ahaaday wasalama ulaaika kuwa xagga taagna way salaam noqsadeen waa suwartii suura suuradihii ka mid ah salaatulkhofka loo dukanayey xadiid kun shan boqol iyo todoba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay mat akbarna cali bn xusein addirhamiyu waa saduuq wa ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadaana khaalid ibnu xaari alhujaymi qala xadana cabdimalik ibn abi sulaymaan waa maysara ibn abi sulaymaanka maysara alcarzami ayaa la yihah waa saduuqun lahu awhaam h can aطaai ibnu abi rabax waa xujatun iqatu habt can jaabir wuxuu ka yidhi cabdilahi radi allahu tacala anhuma qaalu jaabir cabdilaahi shahidnaa waxaan xaadirnay maca rasuulilah rasuulka ale maciisa sala allahu calayhi waali wasalam salaata alkhawfi salaatu alkhawfki ama salaada baqdinta iyo cabsida ayaa nabiga la xaadirnay oon la tukanay faqumna waan istaagnay khalfahu nabig gadaashii safayni annagoo laba saf ayaan istaagnay walcaduwu cadowgana baynanaa iyo wa bayna alqibla annaga iyo qiblada ayuu noo dhexeeya waa si horaan wuxuu ahaa cadowga gadaal ayuu jiray oo qiblada dhankeeda ama qiblagafka meesha ayuu jiray haddana cadowga xaguu jiraa dhanka qiblada ayuu ka xigaa sidaa weeyaan walcaduwu cadowgana iyo gaaladana baynana iyo wa bayna alqiblati qiblada dhexdeenna ay ku sugan yihiin weeyaan ama uu ku sugan yahay fakabara allah akbar ayuu rasul rasulka sal slm wakabarna annagana allah akbar ayaan ka daba nidhi warafaca ama warakaca nabiguu rukuucay warakacna waan rukucnay nabigeena sala allahu alay slm markuu rukucay annagana waan la rukucnay warafaca madax ayuu kor u qaaday oo ictidaalka ayuu u istaagay nabigeena sal slm warafacna annagana kor ayaan u istaagnay oo samica allahu liman xamidahu markuu nabigiin annagana madax ayaan kor u qaadnay falamaa goorti inxadara nabigu uu hoobtay lisujuudi sujuuda sajada waxaa sujuuday rasuul llahi ayaa sujuuday sal allahu alay waslem waaladiina saxaabadin waa ay sujuudeen yaaluunahu nabigan la xiriiray oo ku xigayna way sujuudeen ayuu leeyahay jaabir bn cabdilaahi radia allahu tacala canhuma kuwii ku xigay iyo nabiga ayaa sujuuday wa qaama asafu haani safkii labaadna halkiisa ayuu iska taagnaa xiina goortii ragfaca uu kor u qaaday فلما goortii انxadر uu hobtay لsujuuda sujuuda sajada wuu sujuuday rasuل rasuلka sل sلم والذiina صaxaabadin way sujuudeen yaluunahu nabiga la xariiray calayhi الصalaaةu وaسلaam وaqaama kadibna waxaa istaagay الصف الثaanي safka labaad xiina rafaca rasuل اlah sl sلم goortii uu madaxa kor u qaaday rasuulka alle i wصف اladii wصفu صف الadiina safkaasoo yaluunahu nabiga la xariiray sal sلم xilliga ay madax kor u qaadeen ayaa waxaa weeyaan ilaa xiina weyaan xiinadaas marka wa qaama asafu haani safkii labaad ayaa istaagay xiina ay ilaa an rafaca ilaa uu madaxa kor uga soo qaado ilaa xiin rafaca rasul rasuulka alle xilliga uu soo qaaday madaxa laga gaaro iyo wasafu saf aladiina kuwaasoo yaluunahu la xariiro intaas ayay taagnaayeen uma kadibna sajada waxaa sujuuday asaf ahaani safka labaad xiina goortii rafaca uu kor u qaaday rasul rasulka sal slm fii amkinatihim xiina rafaca rasul sal slm xiina goortii rafaca uu madax kor u qaaday rasul rasulka sal slm fii amkinatihim booskoodii ay muxuu ahaa ay waxaa weeyaan ku istaageen weeyaan uma kadibna taahara waxaa dib maray asafu aladiina kaanuu ahay yaluuna kuwa la xiriir annabi nabiga la xiriir sal slm wataqadama safru aakhar safka kale ayaa soo hormaray faqaamuu way istaageen fii maqaamin booskoodii ayaga taagna istaageen wa haaulaai kuwan waxay istaageen fii maqaami alaakhariin kuwa kale booskoodii qiyaaman xaalayan kuwa taagan warakaca nabi nabigu rukuc sal slm warakacna annagana rukucnay uma kadibna rafaca madax ayuunaba kor qaado warafacnaa annagana madaxan kor u falamaa goorti inxadara u hoobtay lisujuudi sajada waxaa sujuuda aladiina kuwii ilowna nabiga la xiriira waalaakharuuna kuwa kale qiyaaman ay taagan yihiin falamaa goorti rafaca rasuula nabiga kor u madaxa iyo waladiina kuwa yaluunahu nabiga la xidhiira sajada way sujuudeen alaakhiruuna kuwa dambe uma salama wuu salaama noqsaday sifadan marka waa sifo iska sahlan maxay tahay nabigeena sala allah alay slam salaada ayuu xirtay saxaabadiina laba safay ahaayeen kaba soo qaad ama laba kooxood ay ahaayeen suuftu waxay noqon karaan afar saf iyo afar saf ay noqon karaan hal saf iyo hal safna ay noqon karaan labadaba suuragal waa cadadkaay ku xihan tahay cadowgana intuu jiraa waxaa jiraa qiblada xaggeed ayuu jiraa qiblada ayaga ayuu udhexeeyaa arrinkaa markay dhacday nabigeenna iyo saxaabadii salaaday wada xirteen waxaa weeyaan markii la xirtay waxaa dhacday marka in nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam allahu akbar markuu yidhi qur-aanka akhriyey saxaabadiina ay la xirteen qur-aanka la akhriyeen kadibna la rukuucay dhammaan kadibna madax kor loo qaaday samica allahu liman xamidahu la wada yidhaahdo kadibna kuwa nabiga xigay sal sl nabiga keligiis ay sujuudeen kuwiina ay taagan yihin waardiye ka hayaan qolyihi ay waardiyeynayaan fiirinayaan ilaa ay kuwii sujuudihii ka soo dhammaystaan oy soo istaagaan marka ay kuwii soo istaageen ayaa kuwii kale ay sujuudeen markii ay sujuudeen oy sujuuddii dhammaysteen oo hawshii laga rabay kuwiina way taagan yihin nabig sal slam kuwii ayaa dib maray marka kuwii ayaa gadaal aaday hore kuwa kale way soo hormareen rakcadii labaad ayaa marka kuwii hore ay nabiga ah, kulli waa la wada rukuucay laakiin sujuudi kuwii hore kuwii dambe ayaa qaatay oo horaanka dhali jiray ayaa nabiga la sujuuday calayhi salaa slaam arrinkaa markay dhacday ay sujuuddu soo dhammaysteen way istaageen kuwa kale ayaa sujuuday oo waxaa weeyaan hawshii la imaaday sidaasaa marka waxaa dhacday in nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam uu wada sugo hal marna uu la salaamo noqsado sidaasay xaaladda ay ku dhacday marka صifada salaatlkhowfka waa صifaad isku noqnoqona oo iska daba laablaabana inta badanna shay kasta oonan camali ahaan loo samaynin culayskaas ayuu qabaya waad aragteen xajkoo kale si kastoo qofka aqoon uu u leeyahay ood kitaabuulxaj kor ka yaqaano irshaadkii iyo macalminhaajku kor ka yaqaano maca daalik markuu xajka tago wuxuu noqonayaa gacanqabad ayuu noqonayaa sababtan maxay tahay waxaa yeelaysa camali ahaan looma samaynin oo shaqo ahaan looma qabanin culaysuu noqonaya laakiin salaada caadiga markaan salaata ciidayn hadda tegi doono insha allahu tabarak wa taala caawa qayb ayaan ka qaadan doonaa ciidaynka laguma shigshigaayo iyada dhib ma lahan horay un baa laga ordi laakiin tan see la yeeli cadowga haddii aad qiblada xaggeed jiro habbaa ha loo tukani markuu gadaal jiro habbaa loo tukani markii cadowga dee eh, aad meel meel meel walba u jira oo dee lisdhex gala farijaalan oo rukbaanan ayaa imaanaysa oo adinkoo wax saaran ama adinkoo waxaa weeyaan lugaynaysaan salaada tukada wahaakada marka salaatulkhowfka waa noocaas afartii suuradood oo ugu muhiimsanaydna waa tii aan xali aan soo sheegnayo afartaas ayaa ugu muuqmuuqata aan soo nidhi afarta jeer oo cafwan lix iyo ilaa toddoba jeer toddoba nooc ayaa ugu muuqmuuqata waa tii aan soo nidhi waxaa kaloo soo sheegnay in afar meeloodna ay ka dhacday salaatulkhowfka sida hadda muxuu ahaa bilitifaaq lisku waafaqsan yahay laakiin meelaha kale oo laisku didiidan yahay sidoo kale waxaa kaloo sheegnay in bacda khaybar duulaanka khaybar kadib markii khaybar lasoo furtay kadibna in salaatulkhawfka ugu horreysay la tukadayna waan soo marnay inahaas marka inaan kaga kaaftoonna kadibna xadiis aan dul marno unbaa ku haboon wallahu aclam sheekh muuse ku celi aye de ah. dadka iyaga ah dunuubta weyn waxaa ka mid ah atawali yowma الzaxf waman yuwalihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifa liqitaali aw mutaayia mutaxayizan fi'a faqad baaa biqadami min allah caro ilaahay ayuu marka la noqday marka maalintaas oo kale naam xaji a a a a a waxyay ahayd waxaana noo imaan doona jibriil calayhi salaam oo nabigeena calayhi salaa salaam u warrama gaaladii oo inta tashteen yidhaahdeen le ragga maanta waxaan ka helnay si kada ayaan ku helnay maanta degma fiican ayaan ka helnay ayagoo iskugu sheekeeyey oo salaadda duhur iyo salaadda casar dhexdoodii istashtay kadibna doonayaan inay salaadda casar saxaabada baabi'iyaan ayaa jibriil nabiga loo soo diray sala allahu calayh wasalam markaasa waxaa lagu yidhi hawshaa salaadii socotee saa u tukada marka wax yay ahayd <clears throat> ha sax aad iyo aad hay saas way ahaa <clears throat> waa yahay xadiidka kun شhan boqol iyo sideed iyo afartanaad kaas maaha ya wa xadيث صحيixa qala imam النسي عليه ت أخبرna cمر بن علي فلاس wa ثiقة xاaفظ qala xadثna cبدالرحمن المهدي wa imamki عن سفyان الثوري وأmير المؤمiنين في الxadيث عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تdرس wa صدوq يdلس can jaabir bn cabd lah wxuu ka radi allahu tacala canhuma qala wuxuu jaabir bn cabd lah kunaa waxaan maca nabi nabig ayaan la jirnay sal slm binaklin meesha nakli la yidhaahdo dagaalka ka dhacay ayaan nabiga la jirnay sala allahu alay waslam walcaduwu cadowgana baynana annagii wa bayna alqiblati qiblada ayuu noo dhexeeyey fakabara allahu akbar ayuu rasul rasulka sal slm fakabaruu jamiica saxaabadii oo dhanna allahu akbar ay yihahdeen kuwii safafka hore ku jiray iyo kuwi safafka dambe ku jirayba uma kadibna rakaca nabigu u rukuucay farakacuu jamiican dhammaantoodna ay rukuuceen uma kadibna sajada nabiyu nabigana uu sujuuday sala اllah alay slam wasafu alladii yalihi iyo safkii nabiga la xihiiray oo ku xigay way sujuudeen o walaakharuuna kuwa kalena kuwa kalena oo dambe qiyaamun ay taagan yihiin yaxrusunahum ay waardiyeynayaan falamaa goortii qaamuu ay istaageen kuwii sujuuday sajada اlaakharuuna kuwii dambe ama kuwa kale ayaa sujuuday makaanahum booskoodii ay ku sujuudeen alladii kaasoo kaanuu fii ay ku sugnaayeen meeshii kama soo dhaqaaqin meeshii ay taagnaayeen ay un sujuudi la dhaceen weeyaan uma kadibna markay sujuudda dhammaysteen taqadama waxaa soo hormaray haaulaai kuwii dambe ilaa masaafi haulaai kuwaas meeshii makaana safitaankooda ay ku safnaayeen ay usoo soo hormareen farakaca kadibna nabigu rukuc sal slm farakacuu jamiican labada gruub bay wada rukuuceen ilaa halka ragco la wada tukaday qolyo nabiga la sujuuday iyo qolyo gadaal ka sujuudayba farakacuu jamiican waa ragcadii labaad uma kadibna rafacuu madaxay kor wada qaadeen uma rafaca nabiga madax kor qaadadhe farafacuu jamiican dhammaantood madaxay kor wada qaadeen uma kadibna sajada nabiy nabigu u sujuuday sal slm wasafu iyo safkii aladiina kuwaasoo yaluunahu nabiga la xariira sala allahu alay waslem oo ku xigay walaakharuuna kuwa kale qiyaamun ay taagan yahin rusuunam ay waardeynayaan falamaa goorta sajaduu ay sujuudeen owa jalasuu ay fadhiisteen kuwii hore horaanna dembeeyey sajada alaaakharuuna kuwa kale way sujuudeen makaanum booskoodii ay ku sujuudeen uma sallama kadib nabigu la salaam noqday sala allahu calayhi wasalam qaala jaabir wuxuu yidhi kamaa yafcalu umaraa'ukum amiiriintiina i ragga madaxda idiin ah sida markii salaatlkhowf ay jirto ay yeelaan saas ayuu nabigeena samayn jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadيث kun شaن بqل iyo sagaal iyo afartanaad wa xadيث صaحيixa qala الimam نس عليه ت أخبرna محamed بن مثنى العنزي wa ثiqة xاaفظ ومحamed بن بشhاar ومحamed بن بشhاar wa bundar wa ثiqة xاaفظ عن محamed بن جaعفر wa gundr محamed بن جaعفر gundr wa ثiqة صaحيح الkitاab وفيhi غفلة qala xadaثna شhuعبة بن الحaجاaج waa imaamkii عن maنصuر بن المعتmر عن maنصuر بن المعتmر wa ثiqة qaala samictu waxaan ka maqlay mujaahida mujaahid bni jabr waa imaamu fi اtafsiir wa fi اlcilm xadiid isagoo ka warramay can abi cayaash azuraqi saxaabigaas waxaa la yihahdaa zayd ibnu saamit ayaa la yihahdaa radia allahu taala an arda qaala shucbata wuxuu yidhi markuu zayd ibnu saamit oo ah abi cayaash azuraqi qaala rasul a dhihi lahaa ninka la yihahda shucbo ayaa dhexda war soo geliyey qaala shucbata shucbo wuxuu yidhi kataba waxaa qoray bihi xadiidkan ilaya aniga ii soo qoray oo waraaq ahaan iigu soo diray wa qara'tuhu calayhi aana ku dul akhriyey isaga intaan u imaadaan ku dul akhriyey mar labaad wa samictuhu minhu aanan ka maqlay aanan ka maqlay xadiidka laftarkiisa yuxadiu isagoo muxuu ahaa sheegi ma arkaysaan kataba wii qoray bihii xadiidkan ilaya yaa u qoray mansuur ayaa usoo qoray oo waraaqahaan ugu soo diray ma garateen waa uruq taxamul uruqda sideedda ah ee lagu taxamula cilmiga lagu xambaara waxaa ka mid ah alkitaaba ow almukaataba oo qoraal in lisu diro oo xadiidka qoraal lagugu soo gudbiye sheekhii uu kugu soo gudbiye ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah alqiraac cala sheekh sheekhii in lagu dul akhriyo oo xadiidkii aad inaad isaga ka maqashay ama isaga uu yidhi aad ku dul akhrisa isagana uu kuu qiro tan saddexaadna assamaacu min asheikh sheekhi laftarkiisii oo kugu dul akhriyo ood ka dhegaysato ood ka maqasho intiba saddexdaas ariiqba oo duruqda ugu xooga badnaa intiba waan ugu maqlay mansuur ibn almuctamir ayuu leeyahay alimaam shucba intaas waa hadalka wax kale ma aha waayahay laakiin wuxuu leeyahy xifdiga anaan xifdiyey oo xadiidka hadda aan kuu meerina aan kuu yeerini waxaa weeyaan waa kii aan qoraalka ayaan ka xifdiyey qoraalki ayaan ka xifdiyey qoraalki inaad u horreeyay ayaana muuqata wallahu aclam waa yahay qaala shucbat wuxuu yidhi kataba waxa ii qora bihi xadiidkan ilaya aniga ama kataba uu iisoo qora bihi xadiidkan ilaya ninka la yidhaahdo muctamir waqara'tu calih waan ku dul akhriyey wasamictu min waanan ka maqlay yuxadiu mxua ku sheekayni amaba sheegi walaakinii aniga xafidtuhu waan xifdiyey qaala ibnu bashaar maxamed ibn bashaarna wuxuu yidhi markuu ka warinaya fii xadiidihi ilaa laba nina xadidka waraysa maxamed ibn bashaar iyo maxamed ibn muhana ayaa wariyeene xifdii min alkitaab xifdigayga kitaabka ayuu ka ahaday qoraalkii iyo mukaatabadii ayuu ka ahaday ana nabiya nabigana sal slm kaana wuxuu ahaaday musaafa alcaduwi cadowga mid saf ahaan uga hortagay amaba la safan oo weji weji ahaan ula hor safan bicusfaana meesha cusfaan la yihahdo oo maka iyo madiine udhexayso wa cala mushrikiina gaaladan waxaa madax u ahaa oo u ahaa khaalid ibn waliid radia allahu taala arda intuu soo islaamin ka hor maka aanan la furanin fasallaa bihim annabiyu nabigeena wuu dujiyey aduhra salaadda duhur ayuu dujiyey saxaabadii qaala almushrikuuna kadibna gaaladu waxay yihahdeen marka salaadda duhur si qurux badan oo khushuuc badan oo habay yaraatee muxuu aha baqdin ay ku jirna loo tukada iyo tawakul muxuu ahaa ku dheehan yahay qaala mushrikuuna gaaladu waxay yihahdeen ina lahum iyaga waxaa u sugnaaday muxamed iyo saxaabadiisa ridwaan اllahi tacala ajmaciin wsala allahu calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi ajmaciin ina lahum waxaa u sugnaaday salaatan salaad bacda haadihi salaadan kadib hiya iyadaba axabu la kalgacaylo badanya ilayhim ayaga xaggooda min amwaalihim maalkooda iyo abnaa'ihim ilmahooda waa salaat اlwusطى xaafiduu calى الصalawaat wالsalaaةi اlwusطى waqumuu lilahi qaanitiin rabbi yiri subxana wa tacaala fasallaa bihim wuxuu dejiyey rasuulka alle wuxuu dejiyey alcasra salaada casr fasafahum wuxuu u safay safayni laba saf khalfahu oo nabiga gadaashii ahaad sala allahu calayhi waaalihi wasalam farakac bihim rasul nabiga wuula rakcay calayhi salatu slam bihim farakac wuu la rukcay bihim iyaga rasul rasulka sl slm jamiican iyagoo wada jira ayuu la rukcay oo wada rukceen falamaa goorti rafac wruusa madaxooday kara u qaadeen sajada wuxuu la sujuuday bisafi saf alladii kaasoo yalihi la xiriiro waqaama alaaakharuuna kuwa kalena way istaageen falamaa goorta rafacuu ruusahu madaxooda kor ay u qaadeen min asujuudi sujuudi sajada safu almuahar safkii la dimariyey ayaa sujuuday birukuucihim rukuucdoodii ayayna ku sujuudeen oo maca rasulila rasulka al sl ay la rukuuceen rukuucka lama imaanin tii hore oo inta uu nabiga ka rukuucay ka sujuuday ood ka dhammaysanay ay la taagnaayeen samic allahu liman xamidahu ay ku taagnaayeen soomaan rukuucdaeeda ay ku sujuudeen uma kadibna taahara waxaa dib maray asafu lmuqadamu safkii la hormariyey ama safkii hore wataqadama safu lmuaharu safkii la debmariyey ayaa kadibna soo hormaray faqaama wuxuu istaagay kula waaxidin mid la minhum ayaga ka mid maqaami saaxibihi saaxiibkiis booskii u taagnaa ayuu ayuu muxuu aha istaagay kuwii dambe way soo baxeen safkii hore oo saaxibadooda ay joogeen ay yimaadeen kuwii horena safkii saaxibadooda ay muxuu aha joogeen ayay aadeen gadaal u noqdeen sidaa weeyaan uma kadibna rakaca bihim ula rukucay rasul rasulka al sl sl iyagoo wada jiro falamaa goorta rafacuu ru'uusahum madaxooday kor u qaadeen min rukuuci kor uga soo qaadeen sajada wuu sujuuday asafu saf aladii kaasoo yaliihi nabiga la xariir wuu sujuuday calayhi salat slaam wa qaama alaakharuuna kuwa kalena weerdiye ayay u istaageen falamaa goortii faraqu ay ka faaruqeen kuwa hore min sujuudihim sujuuddooda sajada alaakharuuna kuwii kale ayaa sujuuday uma kadibna sallama nebiyu nabiga uu la salmaqsay calayhim salama nebiy nabigu wuu salaamay calayhim korkooda ayuu salaamay yani wuu la wuu salaamo noqsaday waa muhiimadda wuu salaamo noqsaday assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah soo ma wuu salaamay wax kale maaha waay xadيث kun شhan boqol iyo kontonaad waa xadيث صaحيixa qaala الإimaam النasائي رحمة اه أخبرna cمر بن فلاس qال xadثna cبدالعزيز بن cبدالصمد الcamiي wa ثiqة xاaفظ qال xadثna mنصور بن معتمر عن مجاهد بن جبر عن أبي العyاaش الزuرقي صxaabiga زayd بن صامت الأنصاري qaala wuxuu yidhi abi cayaashi azuraqi kunaa waxaan aheynay maca rasuul lahi aan la jirnay sala allah alay slam bicusfaana meesha cusfaan la yihahdo fasalla bina wuxuu nadijiyey rasul rasulka sal slam salat q salaata duhr ayuu nadijiyey waa salaata duhr oo laakiin salaat alqowfa wa cala mushrikiina mushrikiintana waxaa madax u ahaa yowma idin maalinteeda khaalid ibn waliid faqaala mushrikuuna gaaladu waxay yihahdeen laqad asabnaa waxaan ka haleelnay minhum ayaga qiratan kada walle kada iyo meel baylah ayaan ka helnay walaqad asabnaa minhum waxaan ka asiibnay haflatan kada iyo hilmaam ayagoo xaaladooda isku aadaneen ayaan muxuu ahaa ku beegannay saasay yidhahdeen oo salaadda casray raba inay ku gaadaan fanaزlat waxaa soo degtay yacni salaat اlkhowf salaadda khowfka ayaa halkaa kusoo degtay bayna الظuhri wاlcasr salaada duhr iyo salaad casr intu dhex ay soo degtay fasallaa bina wuxuuna dujiyey rasul rasulka sal اla alay slam salaat اcasr salaada casr فaرqnaa nabigu wuxuu noo qeybiyey ama noo لaqad ah. asabnaa minhum غiraة وalaqad asabnaa minhum غaflaة labadaba kuma qorna miya ah, baarak الlah فiik waxay yihahdeen marka laqad asabnaa waxaan ka halelna minhum غiraة kada walaqad asabnaa minhum waxaan ka haleelnay amaan kala kulannay haflatan si kada ah iyo si ayaga oo muxuuah moog mooganimo ayaan muxuu ah kula kulannay amaba xaalad aynan eh, filaynin ayaan ku kadinay weeyaan yacni xaalad waxayba ka soo qaadeen inayba xaaladda dhammaatay saasay ka soo qaadeen fanaزlat waxaa soo degtay yani salaat qof ayaa soo degtay bayna duhr wacasr sala duhr iyo sala inta fasallaa bina waxaana dujiyey rasul la rasulka sal slm salaat alcasri salaada casr fafaraqana wuxuu noo kala qaaday firqatayn laba kooxood firqatan firqa tusalli maca nabi nabiga la tukan sal slm firqatan firqana yaxrusuunahu nabiga ilaaliya iyo saxaabada kale fakabara allah akbar ayuu la yidhi biladiina kuwii yeeluunahu nabiga la xariir sal slm waladiina kuwii yaxrusuunahum waardiyeynay labadiba allah akbarti way wada qaateen uma rakaca uu farakaca firqatayn farakaca firqatayn maxaa idiin qoran saas maa idiin wada qoran farakaca farakaca haaulaai axsantum farakaca waxaa rukuucay haaulaai kuwaas ayaa rukuucay wa ulaaika iyo kuwaas jamiican iyagoo wada jira kuwa hore kuwa dambeba way wada rukuuceen uma kadib sajada waxaa sujuuday aladiina kuwii yaluunahu nabigala xiriir sal slm wa taahara waxaa dimar haaulaai kuwii haaulaai kuwan kadibna maxaa idiin qoran aladiina yaluunahu yay u qoranta oo waaw ku jirin kulli ma waa idiin wada qoran aladiina soo axsanta waawgaas marka meesha kuma jira khayr lahansiya xariiq fiican mariya waawgaas meesha laga saara waa uma kadibna sajada waxaa sujuuday aladiina kuwa yaluunahu nabig la xiriira watahara waxaa dib haaulaai aladiina kuwaasoo yaluunahu nabig la xiriiray ayaa waxaa weeyaan uma sajada aladiina yaluunahu kuwii nabig la xiriiray ayaa sujuuday markay sujuudeen kadib watahara haaulaai aladiina yluunahu kuwa la xariir kadibna dib bay aadeen wataqadama aakharuuna kuwa kale ayaa soo hormaray oo gadaal jiray fasajaduu waa sujuudeen mujadan marka yani taahurkii ay kadib mareen kuwan iyo taqadumkii ay soo hormareen kuwii gadaal jiray iyo sujuuddi halkaan yaa horeeyo isdhaafkiyaa horeeya axsantum waa suuro kale kow wataqadama aakharuun fasajada وتqdم الآkخرون فسجدوا way sujuudeen ثuma kadibna qaama wuu istaagay nabigana sل sلم فarakaca bهim جamيiعا dhammaantood mxuu ruكuuع ayuu la istaagay ay wada rukuuceen aلثaaniyaةa rakcada labaad bاladiina kuwii yaluunahu la xariiray وbاladiina kuwii yaxrusuuna ilaalinayay dhammaanba uma sajada wuu la sujuuday bاladiina kuwii yaluunahu la xariiray sl sلم uma تأhرuu dib ay mareen faqaamuu waxay istaageen fيi masaafi أصxaabihim asxaabtoodii makaan safitaankoodii oo hore ay istaageen wataqadama alakharuuna kuwa kale ayaa soo hormaray fasajaduu way sujuudeen uma sallama calayhim nabiga wuu salaamay amaba way salaamo noqsadeen ama wuu la salaam noqsaday fa waxaa u sugnaatay likullihim dhammaantood rakcataani rakcataan laba laba rakca maca imaami imaamkooda la jirkiisa wa sallaa maratan marna biardi bani sulaym bani sulaym nimanka la yihahda dhulkoodana salaatulkhoof ayuu nabigeenu ku tukaday sal slm cusfaan meesha la mxuu aha bani sulaym Eh, dhulkoodii ma ahan dhulkoodii ma ahan marka halkaan oo ku tukaday oo meelihii salaatulofka oo nabigeena ku tukaday ayuu ishaarayaa eh, saxaabiga jailka cayaash azuraqi radia allahu tacala an arda xadiid kun shan boqol iyo ko iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alih amat abarna mxamed bin abdilcala asancaani wa iqatun waismaaciil ibnu mascuud aljaxdari wa iqa wlafdu lahu qaala waxaa yidhahe xadaana khaalid ibnu khaalid ibnu xaari alhujaymi weyan wa iqatun tabt can ashca ibn cabdilmelik alxumraani waaiqa can xasan ibn abi xasan albasri can abi bakrata nufey ibn xaarif radia allahu taala anu arda waraxima jamiica aruwaat ana rasuula اllahi sal slm sallaa wuxuu dujiyey biqowmi saxaabada ayuu dujiyey fii khawfi salaat lkhowf rakcatain laba ragc ayuu dujiyey uma kadibna sallama wuu salaam noqsaday uma kadibna salla wuxuu dujiyey biqowmi alaakhariina kuwa kalena rakcatain ayuu dujiyey uma sallama wuu salaam noqsaday fasallaa annabiyu arbacan afar ayuu tukaday waa suurad kale oo suwarta loo tukada salaatulkhowfka in laba kooxood laga dhiga kooxdaana laba ragca la dejiyey la salaam noqsado kooxda kale oo waardiyaha ku jirtayna kadibna ayana gooni loo dejiyey oo la salaam noqsado ayadana suuradaha loo tukada ay ka mid tahay xadiid kun shan boqol iyo saddex iyo kontonaad waxaa weeyaan waa ariiq alimaam shaafici u rajaxay hadda kan noo imaan doono konton iyo saddexda akhbarana abu xafs camr ibnu cali alfallaas ya sheekhi konton iyo laba miya xadid kun shan boqol konton iyo laba ha waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas akhbaranii ibraahim ibn yacquub aljawzajani weyan waa iqat xaafid rumya bالنصb qaala xadaثna cmr ibn caaصim abu zarاc cafwan abulwazac abulwazac weyaan waa cmr ibn caaصim abulwazac صaduuq fii xifdihi shay qala wuxuu yihi xadaثna xamaad ibnu slma wa iqaة caabid can qataada ibn dacamata sadusi اbصri can اxasan ibn abiasan bari can jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sal slem salla wuxuu dujiyey biaa'ifatan koox oo min asxaabii saxaabadiis ka mid rakcatayn dujiyey uma kadibna slama uu salaam noqsaday nabigana calayhi salaatu wasalaam uma salla wuxuu dejiyey biaakhariina kuwo kale aydan rakcatayn ayuu dejiyey uma salama wuu salaam noqsaday sala allahu calayhi waalihi wasalam waa xadiidkaas iyo xadiidkii hore way isleeyihiin waad aragtaan xadii shan boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi alay mat akhbarna xadiidkan marka waa muxuu ahaa ariiqa amaba madhabka alimaam shaafici uu rajaxay weeyaan akhbarana abu xafs cmr بن cali alfalaas weeyaan qaala xadaثna yaحya بn saciid alqaطaan can yaحya بn saciid alanصari can اlqasim بn mxamed ibn abi bakr الصidiq can saalix ibnu khawaat alansaari can sahl ibn abi xama raggaasoo dhan waa raggii aan xali soo maraynay oo taqaaneen caawa xataa qaybaan ka soo marnay fii salaati اlkhawfi qaala wuxuu yidhi yaa qowmi can saalix ibni khawaat can sahl ibn abi xama fii salaati اlkhawf qaala wuxuu yidhi yaquumu اlimaamu imaamkuu istaagi markuu ka warramaya salaat اlkhawfka imaamkuu istaagi mustaqbila alqiblati isagoo qiblada ku beegan wa taquumu waxaa istaagi طaa'ifatun kooxo minhum dadkii musaliinta ka mid ah macahu isaga micsay la istaagayaan wa طaa'ifatun kooxna qibla alcadowi cadowga xaggiisa ay u jeesanayaan waa markuu cadowga qibla gefka jira wawujuuhum wajiyaalkoodan ila caduwi cadowka ay xaggiis jiro fa yarkacu bihim wuu la rukuucayaa ragcatan hal ragca oo kuwii hore ayuu la rukucayaa wa yarkacuuna waxay u rukucaan lianfusihim ayaga naftoodana saxaabadii amaba mu'mumiintii ayagana way rukuucayaan wayasjuduuna way sujuudan sajdatayni laba sujuudood fii makaanin booskoodii wayadhabuuna ilaa maqaami ulaa'ika kuwaas waardiyaha ku sugnay booskoodii ayay aadayaan wayaji ulaaika kuwaasna way imaanayaan socodkaas marka tirada badan iyo isbedelkaas salaadda ma jibinaya hadduu salaad caadi ahaan lahay ka warrama oo la socdo cabathun ahaan lahay ciyaarun ahaan lahay laakiin tan waa salaadda qayb ka mid a ah. maxaa maxaa yeelay wixii aba salaaddiiba ay ku taab noqoyahin ilaa isaga in la hela mooyane salaaddu ka mid noqonaya fa yarkacu bihim markaasuu nabiga la rukucaya kuwa iyaga ahaa wayji ulaaika ku u yidhi fa yarkacu bihim waa la rukucaya wayasjudu bihim waa la sujuudaya sayatayni fa hiya iyada lahu nabiga waxa u tahay tintaani laba walahum iyagana waaxidatun bay u tahay uma yarkacuuna rakcatan rakcatan rakacay rukuucayaan wayasjuuduuna sajdatayni wayasjuuduuna waysujuudaan sajdatayni laba sujuudood way sujuudayaan weyaan marka waa un tii aan xali soo maraynayo imaamka inuu qolo walba hal ragcad dujiyo kadibna qolo walba ay ragcadii ay la imaado sidaas ayadaa ah weyaan kale xadيث kun شhan boqol iyo afar iy kontonaad waa xadيث صaحيixa qala الimaم النسي ي أخبرna cمر بن cلي الفلاس qala xadaثna cبدالأعلى qala xadaثna يuنس بن زaيد الأyلي عن الxaسن بن xسن البصري qala xadaثa jaaبir بن cبداللahi wuxuu ka warramay أن النبي أna rasu رsulk صل sلم sلى inuu dujiyey بأصxaabi saxaabadiisa صaلاaة الkhوفi salaada khawfka inuu dujiyey faصلت طaaئfaة kooxna macahu ay nabiga la tukatay wa طaaئfaة kooxna wujuuهum wajiyaalkooda qibla الcadowi cadowga xaggiisa ay ku beegnaayeen fasallaa bihim rakcatayn laba raka ayuu dujiyey uma qaamuu waa istaageen maqaama alaakhariin kuwa kale booskooda ay istaageen wa jaءa alaakharuuna kuwa kale ayaa yimid fasallaa bihim rakcatayn laba raka ayuu dujiyey uma sallama wuu salaamo noqsaday xadiidka u dambeeya kitaab alkhowf isaga in laga cararo khowfka moogta ma sahlana <laughs> xataa sharaxiisa iyo howlihiis waa laga carar ka soco weyaan kun شhan boqol iyo konton iyo shanaad waa xadيث صaxiixa qala الimam النسي أخbarna cمr cali فلاس qala xadaثna yaحya بن سعيid القطان qala xadaثna الأشcث ashcad waxaa weeyaan ibn cabdilmalik aumraani an xasan ibn xasan basri can abi bakrata nufay ibn xaari can nebi wuxu ka uri sal slam anhu nabigana salla wuu dukaday salaat alkhawf ayuu dukaday biladiina kuwii ayuu dujiyedha anahu nabiga salla wuu dujiyey salaat alkhawfi biladiina saxaabadii khalfahu isaga ka dambeeyey rakcatayn laba raka ayuu nabiga dujiyey sal slam waladiina kuwii jaauu imaaday bacda ama bacdu gadaal ka yimidna oo xagga waardiyaha ku jirayna rakcatayn ayuu dujiyey fa kaana waxaa usugnaaday linabiyi arbaca rakcati afar rakca walihaaulaai kuwana rakcatayni rakcatayn ayaa usugnaada weeyaan xadiidkaasna waa xadiid mukhtasara intaas waxaan ugu baxnay oo ilaahay subxaana watacaala mahadi annagoona dhib uusana gaarin aan ka tarabaxnay kitaab muxuu ahay kitaab alkhowf waxaana dareensanahay inta laga fahmay inay aada u yarta inta laga fahmay inay aada u yarta ya sheekh waa isku soo noqnoqdeen so marka marka suuradihii marka waxaan rabaa hal qof oo suuradoo ii sheega iyo qof kaloo hal suurad ii sheega iyo hal qof oo suurad ii sheega saddexdaa suuradood haddii aan helno waxaa la aadi kitaabu salaati alciideyn waan aadaynaa haddii la waayo cid sheegtana halkaas unba cashir lagu joojina marka waa waa inoo habeen dambe insha allahu tabaaraka wa tacaala marka suurad suurad ha lala dhaca marka fadal akhrismaan Ah, may dhibada khayr lasi ah. ah, sax wa horta cadowga ma intu jiraa suuradda ad soo wada ilaa waa laba meelood mar uu dhanka qiblada xaggeed xiga iyo mar qiblo gaf xaggiisa uu jiro markuu qiblada xaggeed jiro waay tamaam haye haye tamaam dhamaan wada rukuucayaan labada kooxoodba cadowgana qibla xaggeeda uxigaa tamaam mhm. safka dambe meeshii ku haraa waa taagnaanaya wuu rukuucay samic allahu liman xamid aa la yidhi tamaam way taagnaanayaan kuwa dambe kuwa horan mhm. nacam mhm kor codku kor codku iracdo waa sax haye ha ha sax mhm. Mhm. Mhm. tamaam waa hal suura axsanta suurada labaad raalli ah shee fadal shee cabdihadi lagaa qaatiy gadaal jira tamaam adow gadaal jira salaadiin qibladiin waa dhankan laba qayboodoo loo qeybiyey mhm, imaamka la tukanaya aggay ujeedaan dhanka cadowgay ujeedaan mhm. hal ragca dujinaya qolyihii la joogay meeshii ay aadayaan ay qolyaha kala jireen cadowga xagg mhm. kuwiyaa soo loqonayaan halka waxay imaanayaan meeshii nabiga u joogay ama imaamka u joogay saddexaad eh, cadow gadaal oo jira dhamay kan saddexaad an caadi ku soo celi halno kan saddexaad waxaa waaya laba qaybood cilmiga wuxuu jiraa qiblada qaybka dhanka qiblada maa dhan qibla gaf ku jira waa qiblada iyo qibla gefka naam laba loo qaybina laba ah. mhm. waxay ku tukanayeen imaam laba ragoo dushina mhm. waa waa salaamo nabsana mhm. waa baxaya haye labadi kala waxdi kala imana laba wada tukanaya waa salaamo nabsana tamaam axsan xaaji nuur fadal waa lagaa qaatay waa lagu dhacay ha khalaas bilahi tawfiiq idin badbaadiyey marka ragaad bismi اllahi الرaحmaan الرaحiim halkan waxaan ka bilaabayna insha allahu tabaaraka wataعala kitaabkii sagaali tobanaad ee kutubta sunan النasaa-i kitaabu salaat waxaa islah ragga waa ku taaganta lakin sida muuqato maasha allah aad baa loo fahmay alxamdu lilah inkastoo isku noq noqonaysa de oo yani xitaa ragga muxaqiqiinta ah qaar labaatan dhowr ay gaarsiinayaan qaar afar afar iyo toban ay gaarsiinayaan qaar yani iyaga laftirkoodii aan meel isku raacin iyaga laftirkoodii aan meel isku raacin marka waa xaalado yar cajaaib badan xaaladan xaalad caadi ahayn amarjansi waxaad jirteen kitaabu salaati alciidayni salaada labada ciidood la tukada ayuu kitaabkan u kitaab yahay kitaabu salaati alciidayn salaat alciidaynka ciidda waxaa horta ciidda u horreysay la tukaday shawaal sanadkii hijrada nabigeenna ay labada ahayd sanadkii uu soo haajiray maaa sanad ka dambeeyey shawaalkiisii markay kow ahayd ayaa salaad ciid ahoo la tukada u horeeyey markuu nabigeena imaaday sal sl magaalada madiina wuxuu u imaaday yahuudi iyo nasaara yahuudi meesha degnayd cafwan oo laba maalmood mise waxay ahaayeen qolyihii qolyihii waxay ahaayeen ansaartii laftirkoodii ansaartii laftirkoodii soomayn oo laba maalmood ay dheelaan ciyaaraan ya ay dheeli jireen ha markaasaa waxaa weeyaan nabigan wuxuu yidhi ilaahay wuxuu idinkugu bedelay laba ka khayr badan alfiطru wاladxaa ciidulfitriga oo ramadaanka ka dambaysa iyo ciid اladxaa oo rukniga xajka ka dambaysa labada ciidood ayuu ilahay idinkugu bedelay ayuu nabiga sala allahu calayhi waali wasalam nabigeennana wuu tukaday ciid u horreysay ama wuxuu tukaday sanadkii labaad ee hijrada nabigeenna sala allahu alay wasalam markuu magaalada madiina imaaday sanad ka dambeeyey shawaalkiisuu tukaday salaada ciidda ah labada ciidood marka tan horo tukaday ahayd ciidul adxaa mise waa ciidalfitr waa ciid alfitri waana kala horreeyaan soo ma waay xadii kun شhan boqol iyo lixi kontonaad waa xadii صaxiixa qaala اimaam النasي alي mt abarana cali بn xujr waa iqa qaala xadaثna ismaaciil ibn culaya ismaaciil din qoran ismaaciil ismaaciilka wake ir mesh ku ir jacfar hay ismail muxuu yahay manziladiis maanta iqa sooma eh, baarak allah fiikum axsantum marka martabadan ismaaciil ibnu culaya wuu soo geli jiray marka haddii haaliban liihmaaliyana wuxuu noqdaa ibnu culaya naam waa yahay qala xaddaثna ismaaciil can ayuub aلsikhtiyaani waa imaamkii can xafsa bint siriin wa waa sheekadu sheekad weeyaan qaalat waxay tiri xabsa raximah allah waraxima jamiica aruwaad kaanat waxay ahayd ummu caiya maamadaas la yidha ummu caiya oo saxaabiyada ah, magaceeda loo yaqaan nusayba binti kacab ya maxadiidan ka boode ah, maasha allah ismaaciilka ila taga mogta khawfkiaan ku jirnaa weli la socda ya ay xadيث kun شhan boqol iyo lixi kontonaad waa xadيث صaحيixa qala الimam نس abarna cلي بن xujr qala anbana ismاعيil qala xadaثna xumayd ibn abi xumayd ثiqaة caabid ydls can anas بn malik wuxuu ka wari radia الlahu taعala canه arضa qala wuxuu yihi anas بn malik kaana waxaa u sugnaaday liأhli jaahiliyati yowmaani laba maalmood fii kuli sanaةi sanad la arka yalcabuuna fiiha ay ciyaaraan falamaa goortii qadima uu yimid annabi nabigana sal sl almadiinata magaalada madiina qaala wuxuu yidhi kaana lakum waxaa idiin sugnaaday yowmaan laba maalmood talcabuuna fii ma ciyaartaan waqad abdalakum allahu allow inkugu bedelay bihimaa iyaga khayran minhuma laba maalmood oo ka khayr badan yowma alfiri wa yowma aladxaa waa maalinta ciidilfiriga iyo ciidda ciidweynta oo ciidadxada ilahay inkugu bedelay ayuu nabi yihi sala allahu alayhi waaalihi wasalam baabu اkhuruuji ilى اciidayni min alhad baabu اkhuruuji bixitaan loo baxay baabkaan u baabay ila ciidayn laba ciidood loo baxa min alhadi berri oo maalintii in la ciida ay ahayd ayaa ciiddii la ogaan waayey ama duruuf ayaa diiday in la ciido maalinta labaad in la ciidi karo ayuu baabkan u baab yahay oy dhib lahayn xitaa waxyaabaha la dhihi kara waxaa ka mid ah muslimiintan isku baadi maqan hadda kenya oon joognood aragteen qaar waxay tukanayaan sabti qaar waxay tukanayaan axad qaar inay tukadaan waxaa laga yaabaa isniin dhammaantoodna waxaa weeyaan waa dad wada muslimiina oo ilaahay raba subxana wa tacala aadau jecel diinta ilaahayna jecel rasuulkiisana jecel sala allahu alayh wasalam laakiin waxay isku diidan yihiin ragnimada iyo ra'yiga ma garateen ragnimada isku diidan yihin ma hebel maxaa war u sheegay aan ku afuriyo ku ciidi halkaasay maraysaa ikhwaani kiraam waxaan garanayaa jifqaadiga khayr laa siiye kan hadda jooga laftiiska inuu yahan filaya ayaa mar ahayd labada labada kun iyo toban iyo labada ayaa culimo aada u weyn ayaan la joogay bishii waxaa laga arkay north eastern soomaaliya meelo fog maaha north eastern meelo aad u badana laga arkay kadibna sheekhii noo weynaa meesha jooga nin caalim ahaa oo dadka waraystay oo dadkana yaqaana xataa ayaa telefoon u diray jifqaadiga telefoonkiisu hayey hebel asalaamu calaykum waa sheekh hebel soo ma taqaanid haa meel heblaay oo gobolkaas ka tirsan nodistan oo meel hebel iyo meel hebel iyo meel hebel iyo intaas iyo intaas iyo intaas todoba meelood ka badan u sheegay intaasaa bishii laga arkay marka ogow afurayna ahayd wuxuu yidhi siisi tunafunga kesho ma taqaanaa waa loola jeeda dad qaar o qon annaga berri waan sooma noo yidhi war noo yeella ma lahan yab afkaan qabsano war ninkaan ma alla doona mise waa adduundoon waa jiifqaadigii idil oo dalkan maamulay weliba u cusbaa marka iyadan rajaa laga qabayo kii ka hor ayaa lahaa mudhaama kan rajaa laga qabay marka maadaama raggaas halkaas ay mara kudheg yihiin halkaad joogaan in laiska afura oo maalinta ayada kelimada muslimiin si loo jamciy inta laiska afura kadibna maalintaas isaga uu ku dhawaaqay laiska ciida soo muxuu ahaa laftarkeeda qiiluma noqon karta waa su-aal lais weydiin kara fadal sheekh a inay taas taha laga yaabaa ficlan taas inay aheedaa laga yaabaa taasina ay taa laga yaaba marka imtixaankan haysta ka mid tahay haddii marka dad noocaaso lakad ay madax ku noqdaan muslimiintana ay muxuu ahay ay ku kala jabaan maxaa in la sameeya haboon ma in eh, maalintooda loo inta laiska afuro kadib oo laiska cuntay maalinta marka ay ayaga ciid yidhaahdeen ya sheekh kee wayaan jifqaadiga jifqaadiga waxaa wey waa waa qaadi nin culamo wa nin culamo wa diintu u yaqaanaa qof jiifqaadalga dhiga intuu ka yaqaanaba waxun waa ka yaqaanaa ever maaha nin ever laba geyna meesha waxun baad yaqaanaa laakiin aqoonta iyo ma ogtahay mararka qaar meelo kala wax kala ku celini wuu diiday maya dee kollayba hadda maadaama dal la jooga hadda aanan muslim ahayn eh, muslimiintana kala burburkooda iyo kuwa ayaa mambaaso ku ciidayaan eh, isniin kuwa ayaa waxaa wey nairobi ku ciidayaan sabti kuwa ayaa kasuumu iyo meelaha ku ciidayaan axad dadkii xataa gaalada ahay suuro waxay arkayaan aada u xun l war kuwaan ayaga ciiddii ataa cibaadada ataa isku waafaq wayan kuwan annagaa wadhanoo chrismaska annaga hal maroo la wada yaqaan wada chrismaska la imaanayna madaahib kala duwan baan noqone marka waxaa laga yaba inay u noqoto sabab inay diintii marka hawsha iyada kolley waxaa dhici karto in aad xadiidkan soo socda daliil u noqdo aad dhici kartaan idhi waa yahay ma maan dhihin waaya xadiid kun شhan boqol iyo todoba iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas abarna cmr ibn cali alfalaas hy qala xadaثna yaحya bn سacيid الqطاn qala xadaثna شhucba ibn xajaaج qala xadaثna abu bishr abu bishr waxaa weeyaan waa jacfar ibnu iyaas jacfar ibn abu bishr ibnu abi waxshiya weyaan jacfar ibnu iyaas weyaan albasri waa iqa can abi cumayr ibnu anas ibnu malik weyaan anas ibnu malik ayaa dhalay abu cumayrkaas can cumuumatin lahu adeerna oo saxaabada ka mid ah kama fii riwaayati abu daawuud abu daawuud ayaa wuxuu sheegay cumuumadaas inay saxaabo ahayeen wajahaalatu saxaabiya laa tadur ati aan isla naqaanay ana qowman qola ra-w xaanka ah hilaala bisha ayay arkeen inay bilatay faatow nebiya nabiga u yimaadeen sal slm fa amarhum nabigu wuxuu faray an yuftiruu inay afuraan bacda ma rtafaca nahaar maalintii markii ay kor aaday qoraxdi kadib oo maalintii ay weynaatay kadib inay afuraan ayuu nabiga faray wa an yakhrujuu ila alciidi min alhad wa an yakhrujuu inay u ila alciidi ciidana min alhadi berri ay u baxaan ayuu nabiga faray sala allahu alayh ali w marka xadiidkan in maalinta isniinta aan jeefqaadiga la ciidno Eh, dliil mu unoqonaya waa su-aal adinka laydinka rabo jawaabteeda baab naam <laughs> baabu khuruuji alcawaatiq wadawaati اlquduur fi اlciidayn baabu khuruuji alcawaatiqi gabdhaha qaangaarka ah soo bixitaankooda iyo wadawaati اlkhuduuri iyo kuwa gandoobka iyo meelaha ay ku asturan yihiin o ay ku qarsoon yihiin u saaxiibka ah waa gabdhaha ayana soo waa isku mid marka daatulquduurka iyo cawaatiq waa isku dhow yihiin ama waa isku mid fi lciideyn labada ciidood gabdhaha yaryar oo tabargal horaadka ah oo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba inay guryahooda waqarna fii buyuutikana laazimaan xishoodka iyo dhankaana uu u badan yahay xitaa maalinta ayada in lasoo bixiyo oo ciidda bannaanka la keeno oy ciidaystaan ayuu baabkan u baab yahay xadii kun shan boqol iyo sideedii kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai alay mtl abarna camar ibnu zuraara camr zuraara waa ninkee maad sheegtaan camr bn zirara abdullah amed ka fiiriye mxuu ahaa waxaad ka fiiri jirta e, ka fiiri waa yahay qala wuxu yhi Eh, waa haddaan soo marnay can ayuub can xafsa binta siriin ibn coley ma ninkan ha masaa iga dhah iga reeb ibn abi kaiir ibn coleye iga dhah axsanta waa iqatan tabt can ayuub ibn abi tamit sakhtiyaani waa imaamkii can xafsa binta siriin oo gabadhaas eh, taabiciyadda ah radia allahu ta raxima alla raxmata waasica qaalat waxay tihi kaanat waxayt umu caiya umu caiya nusayba bint kacb alansaariya weyaan radia allahu taala ardaha laa tadkuru midaan sheegin rasul rasuulka aanan sheegin ilaa haddii nabiga ay sheegta calayhi salatu slam qaalat waxay dhihi jirtay biabaa ay dhihi jirtay biabaa ma soo marnay khiyaaray ma soo marnay biabaa ayay dhihi jirtay biabaa bimacnaa biabi biaba biabi aabbahay bedelka ay dhiheed biabaa ay dhihi jirtay waxaa weeyaan waa yadi oo abi oo alif loo bedelay ya ulibat ilyaau alifan biabaa ay dhihi jirtay waa luqad luqadaha carabta ka mid ah faqultu waxaan idhi asamicti miyaad ka maqasha nusayba ayaa la weydiinaya oo waxaa weydiini xafsa binti siriin asamicti miyaad ka maqasha rasul sl kur isagoo sheegi kada wa kada arrinkaas iyo arrinkaa isagoo ka warramay miyaad maqashay arrin bay weydiisay faqaalat waxay ti nacam ha biabaa ay ufdiihi waxaan ku furnaa nabigeenna ala sl slam biabaa ay biabi abayaan ku furanay qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slam liyakhruji alcawaatiqu gabdhaha tabargolhoraadka ah iyo wadawaat alkhuduuri iyo gandoobka iyo asturka iyo qolqollada u saaxiibka ah iyo walxuyadu iyo dumarka xaydka qaba ha soo baxeena wakhtiga ciidda wayashhadna alciida ciiddahaas ha xaadireena iyo wadacwat almuslimiina iyo muslimiinta allabarigooda ha xaadireena waliyactazil ilxuyadu dumarka xaydka ah, waa ka fogaadeena almusala meesha lagu tukana oo salaada lagu ogaa ha ka yar durkeena ayuu nabiga amar ku bixi sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka maalinta ciidda ah cid guryaha lagu soo dhaafa lama arka oo bannaankaas ayaa loo soo baxa weeyaan baabu ictizaali alxuyad dumarka xaydka qaba fogaansho ay ka fogaadaan musalla naas ayuu baabkan u baabiya dadka meesha ay ku tukanayaan xadid kun shan boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa alay akhbarna qutayb ibn saciid qaala xaddatana sufyaan ibnu cuyeyna can ayub ibni abi tamimata asikhtiyaani can maxamed ibni siriin qaala wuxuu laqiitu waxaan la kulmay macatiyata ayaan la kulmay radia allahu taala ardaha faqultu waxaan laha waxaan ku yidhi hal samicti miyaad maqashay min nabi nabigana sal slam hy miyaad wax ka maqashay ayada ayaa la weydiina umacaiya waxaa weydiina moxamed wa waxay ahayd uma idaa goortii dakaratu nabiga ay sheegta qaalat waxay dhihi jirtay biabaa ay biabi aabbahe ayaan ku furanaa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayh slat slaam ayadaa dhihi akhrijuu soo saara alcawaatiqi gabdhaha tabargulhoraadka iyo dawaati lkhuduuri iyo kuwa dandoobyada saaxiibka iyo qolqollada fayashhadna alciida ciida ha xaadireeno dacwata muslimiin ha xaadireyna waliyactazil xuyadu dumarka xeedka qabana musala naas dadka meeshay ku tugan ka fogaadeena weyaan baabu ziinati اlciidayn labada ciidood in lisu qurxiya ayuu baabkan u baabiyay xadiidka kun shan boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasي alي abarna sulayman bn dawuud almahdi wa iqa can ibn wahb cabdillahi bn wahb almisri wa iqaة habtun faqiih qaala akhbaranii yunis ibn yaziid aleyli weeyaan wa iqaة habt camr ibn xaariث almisri wa iqa can bn shahab maxamed bn shahab الzuhri waa imaamkii can saalim ibn cabdilahi bn cumar waa iqat faqiih can abihi abis cbdilahi bn cumr khaaab radi allahu tacala canhuma qal cbdilahi bn cumar wajada cumar ibn khaaab radia allahu ta arda wuxuu helay xullatan ama wuxuu la kulmay xullatan isku joog iyo suud suudka marka kan karafadka lahoo mxuu ahaa la tashamaha ulama jeede dhar isku nooc ayaan ula jeedaa wey xullatan dhar isku joog ah oo min istabraq xariir ah bisuuqi suuq ayuu ku arkay fa akhadahaa kadibna waa soo qaatay fa ataa biha rasul nabig ayuu keenay sal slm qala wuxu ya rasul rasuulka allow ibtac haadihi isku joogan quruxda badan gado iibso fatajamal soo qurxi biha iyada lilciidi wlwafd lilciidi walwafd marka ciidda iyo wafdiga xilliga ciidda aad joogtana isku qurxi markii wafdigu ku yimaadana wafdiga ku qaabil maxalushaahidku halkaas la socda faqala rasul wu sl sl inamaa in kala mana hadihi tan libaasu man duul dharkii weeyaan laa khalaaqa nasiib lahu uusan u sugnayn aw amaba inamaa in kala man yalbas waxaa xirta haadihi dharkan xariirta man duul ayaa xirta laa khalaaqa lahu nasiib aanan lahayn oo ilaahay nasiib uusan janno ugu darin iyo khayr iyo wanaag ayaa xirta weeyaan nabiga marka wuxuu diidaa misku joognimada mise waa quruxda maya labadaba ma aha waa xariirnimada ilen ummaddan raggeeda waxaa laga xarimay xariirta iyo dahabka ayaa laga xarimay inay xirtaan ay ku libistaan labadaba ilahay wuxuu baneeyey dumarka ummadda nebi moxamed sala allahu alayhi waalihi wasalam waman yunashau fi lxilya markuu rabbi subxaana wa tacaala eh, marka arrinta ayada ay cabiraysaa weyaan falabia cumaru cumar wuu nagaaday maa shaa allahu alla intuu doono uma kadibna arsala ilayhi rasuula wuxuu usoo diray bijubbati bijubbati jibaajin jubbad iyo koor ama kooti xariir ah faaqbala bihaa wuu la soo noqday ama wuu la soo qaabey bihaa jubbadii waa cumar xataa jaءa rasul lah rasulka ila ugu yimaada sal slam faqalu ya rasul rasulka allow qultu waxaa tihi inamaa in kalaman haadihi tan libaasu man duul dharkii weyaan laa khalaaqa lahu nasiib aan aakhira wanaag ku lahayn uma kadibna arsalta waad iisoo dirtay ilaya aniga aniga waxaad iisoo dirtay bihadihi tan oo iyadana xariir ad iisoo dirtay faqaala rasul rasulka wuxuu yihi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam bichaa iibi ama dumar ha xirteena ama gaal ha xirtee wa tusib biha waxaad ku asiibaysaa xaajadaka dantaada ku danguda intaad gado kadibna cidda in muxuu aha ay xirata mudan waxaa weeyaan ka gad dantaadana ku guda saasuu nabig yihi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam hada wallah aclam wsala allah waslm cala cabdi rasuuli mustafaa